بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما maanta waa maalin khamiisa bisha muxaramna ay tahay sideed kun afar boqol iyo afartan iyo labadii hijrada nabiga sala allahu calayh alih wasalam kuna beegan labaatan iyo toddoba bisha agast yiraahdo laba kun iyo labaatanka masjidul iimaan waxaa nooga bilaabanayaa manduumadan naafica ah muandishay alimaam xaafid ibnu axmed alxakami raximah llahu tacaala waa manduumo ku saabsan mawduuc aada loogu baahan yahay oo waliba xilligan aan maanta joogno qof kasta oo muslim ah uu aada iyo aada ugu baahan yahay ayna tahay mar walbaba inuu isxasuusiyo dibna u fiiriyo u ku saabsan yahay ama ku saabsan tahay manduumadani in qofka uu ogaado barto adduunyo waxay tahay daartan hore ee daarudunyo la yidhaahdo iyo qadar iyo qiimo waxay leedahay uu barto daarta ka dambaysa ee ah aakhara ayaduna inay tahay daarta lagu baaqi noqon doono ee ay tahay muhim inuu qofka uu gacanta midig uu ku qabto camalkeeda iyo wixii uu janno ku gowdaha waad ogtihiin kafladii baa badatay mashquulka adduunka aada ugu jiraa halmaanka aakharan aada buu badan yahay marka in nafta la soo reebo oo lagu soo celiyo xaqiiqada dabta ah ayaa loo baahan yahay mar walbaba marka wuxuu ka hadlayaa manduubadan kitaabkani baabka la yidhaahdo azuhdu fi dunya adduunyada gudaheeda eed ku nooshahay inaad ku zaahido zuhdigana sida uu yihaa imaam ibnu lqayim raximah llah waxaa weeyaan tarku maa laa yanfacu fi laakhira in laga tago waxaan aakhiro ku anfacaynin indaartanba waxaa loo abuuray oo loo keenay in lagu cibaadaysto ay noqoto masraca lilaakhira aakhara beerteeda yacni wixii aad aakhara dheefsan lahayd ood aakhiro ku noolaan lahayd eed aakhiro ku nicmoobi lahayd ood ku barwaaqoobi lahayd adduunyadana laga tabcaa adduunyadana laga tabcaa marka iskaga watagba wax allaala waxaan aakhare hadhow wax kuu tari doonin ha ku mashquulin adduunyadan intaad joogto waxaan nafci aakhara kuu lahayn taasaa waxaa la yidhahdaa buleeya zuhdi waracana waxaa la yidhaahdaa oo culimmada qaar waxay isku ekeysiiyeen azuhdu waalwarac tarku maa takhaafu dararahu fi laakhira waxa dararkiisa iyo dhibkiisa aakhara aad ka cabsanayso iskaga tago ka fogow nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jamciyey waraca dhammaantiis hal xadiid ah waa xadiidkuu nabigu yidhi calayh salaam min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacnii qofka islaamnimadiisa qofka muslimka ah islaamnimadiisa wanaaggeeda waxay ku jirtaa wax allaal waxaan anficaynin aakharadiisa inuu iskaga tago oo shaygan aad samaynayso ama aada ku hadlayso wuxuu ahaada qowl iyo ficilba inuu ku anficiyo inuu ku anfacayn inaad horta fiiriso hadduuna ku anfacayn iskagaba tagba hawa hadhow culaab kugu noqon doona oo culays kugu noqon doona aakhare marka la tagee amaa zuhdiga sufyaan athawri wuxuu leeyahay imaamkaas azuhdu fi اdunya laysa biakli اlghariibi walaa lilabsi اlcabaa'i adduunyada oo laga zaahido maaha macnaheedu in wax angegan oo yaabisa la cuno dhar qalqallafsan oo jacfaanana la xidho maaha aha addunyada waxa laga hadlayo ee zuhdigu waxaa weeyaan fii qowlihi tacaala bay ku jirtaa uu yidhi likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum wallahu laa yuxibu kula muxtaalin faqo wixii inaga tegay ood weydeenna ha walbahaarina wixii aad gacantiina soo gasho oo adduun iyo dheef ahna waxba ha ku farxin waa adduun waxa gacantaada soo galay waa waxaadana ka tegi doonto ama ayada kaa tegi doontee ha isla badbadanin oo ha ku farxin oo ha moodin waxaan inuu yahay wax baaqi kuu noqon doono ah, haddii wax ku dhaafaanna waxba derbiga madaxa la dhicin oo walbahaar iyo oohin iyo wareer ha isku ridin waxaa ku dhaafay waa un adduunyo wax marka horeba ilaahay kuu qorayna maba ahaba waxa markaa lasii raaciyana maba ahaba zuhdiga marka waxaa weeyaan intuu adduunyada ilaahay ku siiyey horta ku qanac aakharadaadana ku xasuusooo wasiila ila alaakhira shay aad aakhira ku gaadho ha kuu noqoto kitaabka zuhdiga ah eenu bilaabayno iyo tarqiib iyo tarhiib uu ka hadlayaaye in aakhare la isjeclaysiiyo iyo daartaasi jannada ah iyo in adduunyada iyo qiimahay leedahay laguu suureeyo ood ka taxadarto imaamka iskale waa imaam shaab ah dhallinyaro ah soddon iyo shan buuba ku dhintayba soddon iyo shan jir buu hama ku dhimanaya nin ilaahay barakeeyey oo ilaahay uu xigmad siiyey oo cilmigiisa nadmi iyo nasriba wuxuu qoray oo alifay ilaahay naafic ka dhigay ayuu ahaa cilmiga abwaabtiisa inteeda badanna waxbuu ka qoray sheekhan isaga ah xaafid baa layihahdaa xaafidku maaha wasfi ee waa ism magaciisa xaafid la yihahdaa sida xaafid ibnu xajar oo kale maaha macnaha tilmaan oo musalaxu ay yaqaanaan oo xaafid yidhaahda fii nafsi waqti xaafid buu ahaa wasfi ahaanna marka waa ismun cala almusama magaciisii iyo sifadiisi iyo musamihiisi baa iswaafaqay marka waxaa la leeyahay wuxuu ta'liifkaba bilaabayba isagoo yar sagaal iyo toban meelahaas u ku maraya ayuu kitaabkan tawxiidka ee caqiidada ahee eh naafica ah ee la yidhaahdo sullam alwusuul ilaa cilm alwusuul ayuu alifay isagoo yar oo sagaal iyo toban jira soddon iyo shan uu ku dhintay inta marka manduume ee uu ninkaa taxay ama kitaabee uu sharxay ama u alifay muddadaas soddon iyo shanta ah aad ba u yaabaysa meeqa soddon iyo shan jir baa meeshan fadhida afartan jir konton jir lixdan jir cumrigeena muxuu ku dhammaaday maxaan ummadda oga tagnay adduunka inaad oga tagto ummaddu keliya maaha cilmi eh maxaa nafceeda oga tagtay kii xoolale xoolihiisi muxuu ummadda u dhaafay oo diinta iyo islaamka uu ku taray kii xukun iyo ilaahay qalam iyo awood dowladeed iyo sulda siiyey islaamku muxuu kusoo biiriyey oo ku difaacay kii cilmiga aqoon iyo macrifo ilaahay siiyey muxuu ku taray oo uu ku kordhiyey kii xikmad ilaahay siiyey iyo faham muxuu cilmi iyo diin oo islaamka uu ku soo daray marka ninka asagaa ah balkii ridaadiisii iyo wuxuu islaamka u dhaafay aad iyo aad baa runtii ayaad u yaabaysaa waxaa weeyaan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay nabiyullahi yaxya wa aataynaahu alxukma sabiya isagoo yar buu ilaahay xikmad siiyey nebi yaxya calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ilaahay sheegay nabiyullaahi ibraahim inuu siiyey isaga oo ah maaragtay nabinimadiiba horaba a ah, walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qabl ah, rushdigii istiqaama cala ariiq waddada oo lagu toosnaado oo ilaahay ba laga baryo allahuma alhibnii rushdi waqinii shara nafsi isagoo markaas ilaahay ugu hanuuniyey waddadii saxeed buuna ku toosiyey ibraahim calayh isalaatu wasalaam marka ninkaasi imaamka xadiimka ah oo mucaasir ah kitaabkiisaasi kutubtii aan hadda ka hor soo marnay waxaa ka mid ahaa almanduuma almiimiya fi laadaabi walahlaaq waa isaga aad iyo aad u qiimo badnaa fii baabihi xagga adaabta iyo akhlaaqda iyo suluuga qofka iyo toosnaantiisa aad iyo aad ugu fiicnaa kana baabkaasuu shadalahayoo adduunkii ood ka zaahido oo aakhiro qaabisho ayada laftirkeeda waa aadaabti fiicneeda qofka laga rabay inuu qaato inuu qaata laabooda marka sharax yar buu leeyahay oo aad iyo aad u macaan oo uu saaray sheekh cabdirasaaq ibnu cabaad ibnu cabdilmuxsin alcabaad sheh cabdirasaaq ibn cabdilmuxsin alcabaad albadri ninkaasoo isagana runtii nin aad u barako badan oo qiimo badana oo xagga ta'liifka u soo baxay baryahan dambe culimmadan soo baxayba ku jiraaye wax qoridda kutubta aad u soo saartay maktabaadka islaamigana wax badan kusoo beerisay ayuu ka mid yahay <clears throat> waa nin caalim asaguna waana ibnulcaalim nin caalim ah ayaa dhalay oo sheekha anagii weyaan sheekh cabdilmuxsin ibnu cabaad ibnu xamed albadri markaa sharaf iyo qiimo badan bayna noo tahay eh, in sheekha anagii uu yahay sheekha anagiina uu dhalay cabdirazaaq ibn cabdilmuxsin alcabaad she cabdirazaaq ibn cabaad eh, sheekha la yihahdo cabdilmuxsin waa nool yahay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam buu xalqo ku leeyahay fa kutub alxadiid ayuu aada iyo aad u akriyaa ismahaata sibtu soo dhama bilaabi waa dhammayni haddana waa bilaabi waa dariiqadiisa waa taas waktigii anaga aan ku tagnay caam tis wa tisciin kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayaan la kawsanay oon halkaasi cilmigiisi wax ka qaadanay ilaahayna subxaana watacaala tacaala hanoo barakeeyo kitaabka sunan nasaa'iga ah iyo sunan abu daawuud ayaan ka dhagaysanay sheekha wiilkan ama sheekhan kitaabkan sharxay aabihiis weeyaan marka dadkaas mubaaraka ee naafica ah ayaa halkan iskugu tegay saa darteed manduumadan iyo sharaxeedaba wixii markaas aan isku wadi karro aan isku wadaynaa maxaa yeelay waa sharax aan dheereen aad iyo aadna mumtic u ah oo mufiid ah oo laga maalmi karin aad faaida badan weyn ilaa soddon iyo sideed bayd weeyaan manduumadan soddon iyo sideeddaas baydna maalmahan qiimaha badan ee ku jiro oo shahrullaahi almuxaram ayaan dooranay inaan ku toosinno oo ay bacd alikhwa lah axmed baa ka mid aha raggii soo ikhtiraaxay oo ahaa risaaladaas aan arin ama manduumadaasi marka <clears throat> soddon iyo sideedaas bood marka waxaa weeye waa iska yaryaraysan doonaayo laba beri bay ku dhamaan kartaa laakiin in allaha witrun yuxib lwitra witrkaa fiican saddex baan ka dhigi doonaa in sha allahu tacaala macnaha waxa weeyaan maalinta caashuura ee tobanka ah ee muslimiintu ay sooman yihiin ayuu noo dhammaystirmi doonaa biidn اllahi tacaala in sha allah zuhdiguna marka waxa weeyaan culamo badan baa cinaayo siisay oo ka hadashay uu kamid yahay alimaam axmed ibnu xambal ashaybani walimaam cabdullahi ibn mubaarak almarwasi walimaam wakiic ibnu jaraax alraasi walimaam hanaad ibn abi hanaad ibnu sariyin abu sari raggaaso dhan ba kutub bay ka qoreen qaala musanifu raximah llah wmaa lii walidunya walaysa bibugyatii walaa muntaha qasdii walastu anaa lahaa walastu bimayaalin ilayha walaa ilaa ri'aasaatiha natnaan waqubxan lixaalihaa hiy daaru daaru lhaami wاlgami wاlcanaa sariicu taqadiiha qariibu zawaaluha mayaasiiruhaa cusrun waxusnun suruuruhaa waarbaaxuhaa khusrun wanaqsun kamaaluhaa idaa adxakat abkaad wain raama waslahaa qabiyun fayaa surcan qidaaci wisaalihaa faas'alu rabbi an yaxuula bixawlihi wa quwatihi baynii wa bayna irtiyaaliha فyا طالب الدنيا dنية جاهدا ألطلب سواها إنها لا وفى لها fakam qad ra'aynaa min xariisin wamushfiqin calayha falam yadfar biha an yanaalahaa laqad jaءa fii aaye lxadiidi wayunisin wafi lkaafi idaaxu bidarbi mihaaliha وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظم واعدين وكم من حديث موجب لاعتزالها بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وما لي وللدنيا وما لي maxaa iska kaana dana <clears throat> oo isku kaana keenay aniga iyo weli dunyaa adduunyo aniga adduunyo maxaa isku kaana keenay yaani maxaa aniga adduunyo isku kaana wata oo kale wey maxaa isku kaana wata oo isku meelna keenay oo shaqaba iga dhigay walaysat ma aha adduunyadu bibuqyatii aniga qasadkayga iyo dalabkayga waxaan dalbayo in u qastaayo adduunya ma aha walaa muntahaa qasdii qasadkayga iyo hadafkayguna muntahaha iyo meeshuu ku dhammaado adduunyo ma ahee waa aakharo aakharo weeye qasadkayga iyo meesha aan yoolka i ah ean ku dadaalayo walastu miihi ana anigu lahaa ay khuliqtu kii lii abuuray lahaa ayada adduunye aniga liima abuurin aakharaa lii abuurayoo in loo shaqaysto oo loo camal falo aakharo ayaa nanoo abuuray ee adduunyana nooma abuurin alasto miihi ana anigu lahaa adduunye malihi adduunye malihi waad dhihi kartaa ama adduunye liima abuurin ay liajliha alasto mihi ana anigu lahaa ay liajliha adduunyo darteed midkii loo abuuray miihi walastu miihi bimayaalin mid iilasho badan oo leexasho badan ilayhaa adduunyada u leexda walaa ilaa ri'aasatihaa madaxnimadeedana ooma leexdo natnan xaalay tahay wa qubxan ay tahay foolxumo bixaaliha xaalkeeda oo ah shay aada u foolxun oo uraya daraaddeed baan adduunyada ugu leexanaynin madaxnimadeedna ugu leexanaynin natnan xumaan wax uraaya natni layihahda qarmoon wa qubxan wax foolxun bidhaanta iyo aragga lixaaliha xaalkeeda ay foolxun tahay daraaddeed baana mayaal adduunyada u leexana aanan u ahayn riyaasadeeda iyo madaxnimadeedana aanan u raadinaynin musanifka marka raximahullah labadaas bayt wuxuu ku hadlayaa adduunyada iyo meesha ay kala taagan yihiin oo wamaa lii walidunya qof kasta ma dhihi karo ah, nabigeennaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid ibnu cabaas radia allaahu canhumaa uu ka wariyey cumar bnu khaaab cumar baa wuxuu u galay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu arkay nabiga ku jiifo darin ama sijaayad ama waxasha la yidhaahdo gelaha la yidhahdo oo kale iyo jaambir iyo laamaha timirta laga sameeyo si qalqalabsan caleenteeda waxay raadkii nabiga ku yeelatay dhinaciisa oo aad u raadaysay oo ka muuqato jirkii nabiga sala allah alay wasalam ila wax duwal ah oo jilicsan iyo wax mara ah oo ka saaran ma laha markaasuu cumar radia allahu canhu aad iyo aad u murgay wuxuu yidhi nabi ilaahayow maan kuu samayno firaas jilicsanoo midkan ka fiican markaasuu hadalka nabiga ku hadlay u yidhi maa lii walidunyaa aniga adduunya maxaasu kaana keenayoo aad dan oga leehayba wuxuu yidhi aniga tilmaantayda iyo adduunyada markii laysu kaana fiiriyo waxaan la mid ahay qof raakib ahoo gaadiid saaraba musaafir ahoo intuu makti kulul oo sayf ah intuu geed hoostii harsaday geedkii markuu harsadayna xogow saacada qoraxdii iskaga yarjabiyey iskaga caraabay yaan la mid ahay buu yidhi adduunyadaba sidaasaan isku nahay buu yidhi qof intuu geed yar harsaday markii hooskii uu xoogow xagga kale u wareegay iskaga caraabay kaasoo kaleaan ahay buu nabiga sala allah alay wasalam oo xadiid axmed uu soo saaray musalkiisa albaanina silsilada uu ku saxeeyeelay oo saxiix ah marka in imaamku markuu hadalkii nabiga uu soo qaato waxay tusaysaa isaguna zuhdiga iyo adduunyada siduunan aada iyo aad maskaxdiisayna ugu jirinoo uu zaahid u yahay oo uuna danba ka lahaynba marka inuunan iyada iyo maalkeeda iyo riyaasadeeda iyo waxaasoo dhanba una waxba ku falayn ayuuna marka caddeeyey musanifka raximah llahu tacaala walastu bibuqyati aniga maqsuudkayga iyo matlabkayga ma ahee aniga madlabkayga iyo waxaan u qastaayan raadinayay himigayga waa aakharu leh fa hiya albuqya waalragba bal hiya algaayat lmuna meeshaa layada diilanaayo ee gaayadaa waa aakharo aakhara weeyaan walaa muntahaa qasdii aniga qasadkayga iyo meeshaan u qastaayana kuma dhammaanayso oo intahaheediiyo gaayadeeda ma aha adduunya ma aha ee waxaa weeyaan gaayadaydu waa ridwaan subxaanahu wa tacaala ilaahay raadihiisa walfawzu bidarajaati culaa fi laakhira inaan aakhiro aan darajo weyn helo ayay tahay qaayadeeda iyo qasadkeyga walastu bimayaalin ilayha mid u leexanaayo oo xabadkiisa uu ku waasac noqonaayo jeceyl badan u muujin miihi adduunyada iyo quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda danka melihi buu leeyahay maxaa yeel waxaasoo dhanba oo waxaan himi iyo midna aan u helin niyad buu leeyahay musanif raximah llahu tacaala marka arshada raximah llahu fi hadayn baytayn ilaa maa yanbaqi an yakuna caleyh xaal muslim annaasix nafsi qofka muslimka ee naftiisa u naseexanayo waxaa laga rabo ayuu labadan bayd musanifka ku ishaaray maca hadihi dunya adduunyadana inuu kula dhaqma ay tahay wa anlaa yaqtara bimataaciha zaa'il inuuna mataacydeeda adduunyada ee zuulaysa uuna ku kadsoomin zuqrafiha alfani dhaldhalaalkeeda tegi doona wabaajaatiha almunqadiya waxyaalaha iftiinkeeda ee iska dhammaan doona faina kula farxatin wa caafiyatin farax kasta iyo caafimaad kasta ood adduunka ku hesho wa kula ghinan wa mataacin fi dunya hodontinimo iyo barwaaqe iyo alaab adduunyada lagu siiyo sayantahi walaabudda waa dhammaan doonaa waa ka tegi doonaa waa dhammaan doonaa markaa laga hadlaayo marka adduunyada sidaa loo suura xumeeyey ama laga hadlayo xaqiiqadeeda dhabta ah macnaheedu ma aha qofka inuu ka tago adduunyada oo shaqadeedaba bannaanka ka maro risqigeedii iyo maskankeedii iyo meesha uu degi lahaa iyo gogosheedii iyo dharkeedii iyo waxaasoo dhan inuu ka tago oo deena uu yidhahda aniga adduunoo dhanma farahan ka qaadi hadhow gaajo iyo baahi markay qabatana uu noqdo caala cala alaakhariin dadka kale uu dulsaar ku noqdo uu dadka dulsaar ku noqdo ujeeddadu sidaa maaha bale waxba ma dhibayso qofka muslimka ah waxba ma dhibayso inuu adduunyadiisa u shaqeeysto oo xoolo yeesho oo uu guri yeesho oo caruurtiisa iyo reerkiisa uu biisho waxaasoo dhan kama hor imaanayso zuhdiga kama hor imaanayso waxaa laga yaaba markii zuhdi la yidhaahdo in loo maleeyo in intii meel la farfadhiisto un aan adduunba shaqaba laga qabanin wastacmarakum fiiha ilaahay wuxuu nagana amrayaa inaan adduunyada camiro laakiin waxaa la rabaa adduunyada inaan ka dhigano masraca ila alaakhira wasiila ila inaan ku gaadhnaa logu talagalay soo xoolo maad yeelan haa ku xaji a salaada dharkeed ku tukan laheed iyo masjidkii lagu tukan lahaa iyo kitaabtii qur-aankeeda dhex taallay iyo wixii cilmi ahaa waxaasoo dhan ba u khidmay maalkaada ku bixi maalkaada ku bixi maalkii marka muxuu noqday adduun intuu ka tegay buu aakhara noqday aakharu noqday ta laga hadlayo waa tidaas adigana naftaada iyo wejigaada intaad ku badbaadiso iskaga ilaali bini aadam inaad u baahato iskaga ilaali naam marka hamigaada iyo waxaad raadinayso dhan adduun inuu noqdo oo aad adduun ka fikirto oo maskaxdaada ay boqol jeer kusoo noqnoqoto oo iyada ka naxdo oo iyada u oydo oo iyada maaragtay u faraxdo tana la diidan yahay waa miduu nabigeena sal allah alay wasalam uu ku ducaystay uu leeyahay walaa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina ilaahay adduunyada ha ka dhigin hamiga anaga waxa ugu weynaan ka walbaaro adduun adduun adduun adduun xoolihii madaxnimadii xaggee wax marayaan maxaan cunnaa maxaan qaadnaa xaggeen aadnaa waxbaa si naga noqday waxa un qofka inuu ka sheekeeyo ama gabadhu ay ka sheekayso ibraahim calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ibraahim alkhaliil yaa wuxuu soo booqday ismaaciilow wiilkiisaoo maka uu reer ku yeeshay oo jurham ka guursaday islaantu uu imaaday markuu yidhi maxaad ku nooshihiin waatay calaacashay calaacalkii calaacashay waxay sababtay in la furo oo uu fariin u faro uu yidhaahdo adig naftirkaada gaadhsii sarbeebkaas ismaaciilla waa fahmay inay tahay islaantan islaan adduunya uga fakiri oon alxamdulilahba dhehaynin oon aakharaba ku murgaynin oo allaalo wixii markaasi maskaxdeeda ku jira adduun yahay saas darteed muxuu iska fur waa iska furay midii kale ee alxamdulilah tidhi ee wax ilaahay siiyey ku xambisay ku qanacday daacada alla ku kaalmaysatayna gabarh qiimo badan weeye haysaa la yidhi marka ma dhibayso adduunyada inaad kasbateen waxaa la diidan yaha waxaa weeyaan in adduunyadu ay gacanta midigta ah iyo qalbiga inta ay degtood ayada ay noqto waxa ku hagaysa oo diintii iyo aakharadiiba aad ka dhigto mid dabada soo socota ayada la hagaaya ka dhigto waa ka nabiga calayhi salaam ku lahaa nin saxaabi oo sacad bin abi waqaas la yidhaahdo oo damcay xoolihiisa oo dhanba inuu sadaqaysto inaka intadara waraataka akhniya khayru laka min intadarhum caalatan yatakafafuuna annaas yacni carruurtaada ayagoo waxaysta inaad ka dhimata kaaga fiican buuyi nabiga alayh salaam iyagoo xoolahaystoo akhniyaa inaad ka tagto carruurtii oo baahan oo hadhow dawarsada marka waa lagu dhiirigelinayaa muslimiinta qofka muslimkaa ah inuu noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo qof dhaqaalo leh dhaqaalahaasna uu khayrkiiyo wanaag u adeegsado adduunyadan ayna ka mashquulinin rijaalu laa tulihihim tijaaratu walaa baycun can dikr illah midaba rabo wey soo maarta tijaaro way jirtaa beecna waa jiraa laakiin yana kaa mashquulin wey ya kaa mashquulin nabiyullaahi daawuud calayhi salaam iyo nabiyullaahi sulaymaan waxay ahaayeen laba nabi oo haddana ilaahay ka dhigay muluk boqorro adduunka o dhan bay gacanta ku hayeen wamaca dalika waxba kama mashquulin adduunyadii aakharada kama mashquulin saxaabada nabiga calayh salaam cabdiraxmaan binu coof cuhmaan binu cafaan kayrkood afriyaa saxaaba bale waxay saxaabadii aan xoolaha haysanin ayagiibay yay ka maseyreen oo ay yidhaahdeen dahaba ahlu dufuur bidarajaati lcula wa naciim lmuqiim nimankaasaa jannadii naga hormaray xoolahoodii bay ku sadaqaysanoo oo ku xajin oo baxsanayaan annagana cibaadadii badanigeed badanigeed oo ayagiiba aynala samaynayaan umaan la fadhinaa markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi dalika fadlullah yuutihi man yashaa qofku ilaahay maal iyo xoolo siiyo oo haddana aakharo u shaqaysta qofka asaga waa fadli ilaahay qofku rabo u siiyo marka adduunyada waa in qiimaheeda aad garanayso ood xoolahan xagga aakhira u leexiso inaad xoolahan aad salaada kaga tagto dukaan ah, baad leedahay salaaddii baa la gelayaa kastamkii iyo camiilkii iyo dadkii baa yaa albaabkii taagan inaad tidhaahda ma aha dad baa iga gadanaya dadkan aiga tegi ama dukaanka kale aadayaan haddaan salaada oo la aqime aan aado inaad sidaa tiradaa la diidaya saa inaad tirahdaa la diidi adduunya iyo waxaa isgarabtaalla aakhiro qad qaamat isalaad qad qaamat isalaad baad maqlaysaa dukaankina waa furan yahay mid un dooro haddaad adduunyada doorataade ninka laga degi baad noqotay bal tuuiruuna xayaata dunya ayaad soo gelaysaa aakhir ayaad waaad ka dooratay adduun baad ka dooratay haddaad tad albaabkaada xelato salaadaada soo tukato soo sunaysato soo wardiso dukaankaada aad furatana ayadana waxaa weeyaan fa idaa qudiyat fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadl illah waa qofkii la ammaanay baad soo gelaysaa sidaasay marka arrintu ayay ku saxsan tahay hiya daaru hiya adduunyadu addaaru waa daartii daarulhami hamiga iyo murugta daarteedii wey waalami wa daari lami walbahaar daartiis wey ami iyo hami waa isku dhow yihiin haa waa isku macno dhow yihiin marka waa qof wax ka tag wuxuu waayay u walbahaarsan ama ma ahe wax markaas uu dhaafay ka walbahaarsan marka daarulhami waalami qaar waxay leeyihiin midna hurdala-aan buu keenaa midna soo jeed araq buu keenaa araq oo markaad hurdada iska weydo oo adduunya mashquulkeed iyo waxbaa igu dhacay waxbaa iga khasaaray iyo ama ma ahe adduunya aad weyday qofna hurdaday ka tagsiinaysaa qofna hurdadii umbusaa u jiifayaayo sariirta baa kaba kacayo hami iyo ami baa la yihahdaa marka adduunyadu waaba daarulhami walami wa daarulami weeyaano walcana dhib iyo mashaqo daarteed wey adduunyadu sariicun taqadiiha hiya ayadu sariicun miduu degdego weeyaan taqadiiha gu'itaankeeda oo dirba way go go'aysaa lixdan sano ninkii gaaray baa hebel waa duqoobay waa cumriyay muddo badan buu joogay toddobaatan kii gaara lala yaabayaa marka sariicun taqadiiha ama iyadiibaaba ku dhaafi ama adigiibaa dhaafaya taqadiiha gu'ideeda waa degdegaya taqadiiha iyagoo ideedu sariicun wey waa mid degdegaya qariibun zawaaluha zuulideedana adduunyadu waa mid dhow oo zuuli og weeyaan oo dirba zuulayso mayaasiruhaa wixii yusri iyo fudeedahood adduunyada hesho cusrun culays baa ka dambeeya wa xusnun walbahaar baa ka dambeeya suruuruhaa faraxeedana wa arbaaxuhaa ribaxeeda iyo faydadeeduna khusnun khasaaraa ka dambeeya wa naqsu nusqaan baa ka dambeeya kamaaluhaa dhammaystirkeeda idaa adxakad hadday kaa qoslisiiso abkad haddana way kaa oohisiini wa in raama qofka hadduu u qasto waslahaa inuu xidhiiriyo oo uu gaaro in raama waslahaa gaarideeda hadduu u qasto qabiyun qof doqonah qof doqonuunba adduun in la gaari oo dhammaystir laga gaari oo farax iyo nicmo laga gaari u maleeyee in raama hadduu maleeyo ama u qasdo waslahaa xiriirideeda ama gaarideeda qabiyun qof aan caqli badnayn fayaa surca degdeg badana inqiaaca wisaariha ayada xidhiirhkeeda sidii dirbo u go'aayo xidhiirkeeda siduu ugi degdeg badana oo haddii aad dabcanaad gaadho ood gacanta ku dhigto haddana gu'itaankeeda degdeg badana daaru waa hamni iyo murug walami walcana saddex shay buu sheegay qofka saddexdaasuu iyo ka baxayninba inuu walbahaari inuu murgi inuu dhibaato iyo mashaqo ku jiro hataa haddii xoolo la siiyo iyo madaxnimo haddii la siiyo kama badbaadayo kama badbaadayo xoolo miyaad raadinaysaa balqabo xoolaha walbahaari miyay kaa saari waa maya walbahaar kaama saarayso marka hore raadinaysana murug iyo walbahaar iyo xaggee ka keentaa iyo seed yeeshaa iyo maxaad ka heli doontaa iyo ma khasaari doonta ayuu ku mashquulsan yahi markuu gacanta ku dhigana ma lagaa dhici doonaa ma kaa khasaari doontaa ma kaa guban doontaa ma lagugu dili doonaa ayuu ku walbahaarsan yahi marka humuumta iyo walbahaarkaa unbay wadataayoo murugtaasna wax kaa saari kara adduunyada murugteeda iyo xusnigeeda wax kaa bixin kara ma jirto oon ka ahayn ilaahay dikrigiisa iyo ilaahay caabudidiisa iyo ilaahay baryadiisa aad barido unbaa kaa saari karta daartaa daarulhumuum la yidhaahdo cibaadada alle inaad ilaahay subxaana wa tacaala uheeto inaad ilaahay isku bihambiiso inaad ilaahay daacadiisa aad badiso inaad qur-aanka akhrintiisa badiso inaad ilaahay subxaana wa qadarkiisa iyo qadihiisa aad aamintood rumayso unbaa walbahaarkan iyo murugtan iyo istreeska lagaga bixi karaa man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'minun falanuxiyanahu xayaatan ayiba saasuu ilah leh subxana wa tacaala qofkii camal saalixa la yimaada oo ama raga ama haween ah muumin ilaahay rumaysanna ah hadee camalka iimaan buu u baahan yahay ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ku noolaynaynaa noolal xayaato dayiba ah maxaa yeelay wixii nicmo uu helana alxamdulilah buu leeya ku shukri waddadeeda buu marinaya wixii soo gaaroo musiibo ahna inaa lilah wa inaa lirajicin buu leya waa ku sabraya marka mar walbaba wuxuu ku jiraa bayna asabri wa bayna ashukri buu ku jiraa wixii gaaroo dhiba waa ku sabri wixii nicmo uu helana waa ku shukriyi marka cajaban limri lmu'min in amrahu kullahu lahu khayr muminka amarkiisao dhan ba khayr khayr unba ku jiraaba in asaabathu saraa shakara fakaanat khayran lah wain asaabathu daraa sabara fakaana lahu khayran lah hadday dhibaato ku dhacdona waa ku sabraayo khayr bay u noqon hadday ku dhacdo nicmo iyo barwaaqo uu helona waa ku shukrinayaa markaas iyaduna khayr u noqonaysaa marka in camalka saalixa lala yimaado adduunka humuumteeda lagaa baxo marka intaad soo shaqaysata adduunka soo yar fikirto aad salaada jamaacada kusoo orodoo tukato dikriga ilahay aad la timaado dumaaniino qalbiga raaxaad dareemaysaa culays baa ka dhaxay aladiina aamanuu watatmainu quluubu bidikr illaah alaa bidikri illaahi tatmainu quluub xasiloodaas hayaysa aayad kale wuxuu ku leey faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa ninkii hidaayada iyo hanuunka alla raaca baadina noqon mahayo shaqi mashaqo iyo dhibaato qabana ma noqonayo daaha maa anzalna calayka alqur'aana litashqaa qur-aankan iyo diinta sidiisaba waxaa weeyaan shaqaawada iyo dhibaatada iyo xanuunka qalbiga iyo walbahaarka ayuu baabi'iyaa sacaadada iyo qofka inuu raaxo dareemo ayaa mar walbaba qur-aanka iyo dikriga ilah laga helaa saas laga helaa talabaad ee humuumta iyo murugta lagu zuuliya waxaa ka mid ah ducada inaa ilahay baryadno subxaana wa tacaala oo ilaahay hamiga iyo korbooyinka inuu naga qaado aan barino adduunyada mashquulkeeda uu naga yareeyo aakharadeena mar walbaba aan qaabilno ilahayna aan barino xadiidka cabdulahi bin mascuud ee musnad uu soo saaray axmed bin xambal bimusnadihi saxiix ahaa waa kii nabiga dhahaya calayh salaam qofkii hami iyo muruguu ku dhaco oo ducadan ku ducaystaa ducadan waa duca aad iyo aad qiimo badan oo ay tahay inaan baranno allahuma inii cabduka ibnu cabdika ibnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw istaaharta bihi fii cilmi اlgaybi cindaka an tajcala alqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jalaa'a xusnii wa dahaaba hamii intaas qofka ku ducaysta intuu walbahaar dareema nabigu wuxuu yidhi calayh salaam ilaa adhab allahu caza wajala hama ilaahay wuxuu ka zuuliyaa wixii murug oo haystay wa abdalahu makaana xusni faraxa walbahaarka meeshiisana farax buu ilahay u geliyaa subxaanah wa tacaala markaasay saxaabada intay aad u yaabeen waxay dhaheen yaa rasuul allah yanbaqii lana an natacallama haaulaai alkalimaat kelimaadkan inaan baranno ayaaba habboonba soo ma oon barannoon xifdinno markaasuu nabigu wuxuu yidhi ajal yanbaqii liman samicahunna an yatacallamahunna qofkii maqla inuu barto ayaa wanaagsan oo awlaa buu nabiga sala allah alay wasalam waa xadiis saxaxahu sheekh alalbani fi silsila axmed baa muslimkiisa kusoo saaray umuurtaasoo dhan ba marka adduunyadan hamigeeda lagu qaadaa wuxuu yidhi musanifka sariicun taqadiiha qariibun zawaaluha adduunyada waxaad degdegaysa taqadiiha kuideed qariibun waxaa dhawa zawaaluha zuulideeda iyay zuulaysana wax dhawoo mar dhow zuulaysaa way baabaaysaa ah, marka wax kastoo adduunya lagu siiyo iyo jaah iyo madaxnimo iyo wax lagu siiyo waxaad mar dhow wax maqlaysa qofka hebel ma maqashay he waa dhintay hebel ma maqashay dhimay awa xoolihii awa madaxnimadii awa jaahii awa barwaaqadii iyo nicmadii uu ku fadhiyey awa daarihii iyo guryihii awa alaabadii wx isku qoofalaawe balfiri yani qof hebela dhimay marka mar walbaba wuxuu ku sugan yahay in adduunyadu ay ka tagto isagooba nool ama inuu adduunyadii uu ka tago wixii adduunyada ay fadhido y taallo wamaa tadri nafsun maada tagsibu hada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafna ma oga warta ku dhiman doonta iyo xilligay dhiman doonto qof walba marka waa inu wadnaha farta ku haya oo uu adduunyada qiimo darideeda uu ogyahay ogaado aakhare in loo guurayana waa inuu qalbiga mar walba ayaa loo baahan yahay aakharana way dhowdahay ma foga aakhara ilahi wuxuu le yasaluunaka can saacati ayaana mursaha qul inamaa cilmuha cinda allah wamaa yudrika lacala saacata takunu qariiba saacadda qiyaama waa dhowdahay inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba wax fog bay dadku u malaynaya yodajirada qofku meel fog toddobaatan sano iyo waa sii fikiri toban sanu sii takdiidinaya oo sii balangaranaya wax waana wax ka sokeeyaa jirta xadiidkii nabiga uu tilmaami jiray adduunyada iyo sida bini aadamka ay isku yihiin waad garanaysaa intuu tilmaamay qofka noloshiisa adduunka uu nool yahay iyo diiladiisa meeshay gaarsiisan tahay iyo malakumoodka meeshu usoo jiro waa kii tilmaamaya sala allahu alayh waalih wasalam wa <clears throat> arbaaxuhaa khusrun wixii ribax iyo faa'iidood adduunyada heshana khusrun ha khasaara ka dambeeyo khasaaro wey bale ayada ribaxa heshay baaba khasaaraa halkaad ka safartay habeen baa usoo jeeday maalin baa usoo jeeday waqti badan baad ku dhumisay cibaado badanood la imaan laheyd baad kaga tagtay aad ribax iyo faa'iido heshay soo maarti marka adduunyana aad helayso fii muqaabili khasaaratika min alaakhira aakhira ayaad khasaartay ah, intaa dadkii safka hore ay kaa hortageen ee qur-aan akhriska kaaga hormareen ee salaada jamaacada ay kaaga hormareen waxaasoo dhan ba adi khasaaray kugu tahay ribax iyo adduunyadna raadinaysa oo daba socotay wain raama waslahaa abiyun abi baa lagu tilmaamay qof oon waxba garanaynin hadduu u qasta inuu adduunka gaaro oo uu xiriir la yeesho fayasuura inqiaaca wisaaliha yani waxaa sariix aho degdegaaya maa yanqai hada wisaal xiriirka adduunyada laguu xidhiiriyey dirba waa go'aya walidalika ibnuqayim wuxuu le raximah llah suruuru dunya axlaamu nawmin adduunyada faraxeeda qofka uu qasriga ku farxiyo oo nicmaaliisiya uu leeyahay axlaamu nawm waa hurdo alaladkeed qarow qofka hadduu qarwo oo wax farxsana ku qarowdo markaad toosta wixina gacan kumaysa sidaasoo kale weeyaan aw ka dillin zaa'ilin hoos guri iyo geed iyo hoos hooskiis oo dirba zuulay haddana baaba'ay oo kale weeya in adxakad qaliilan abkad kaiira waxay hadday kaa qoslaysiisa adduunyada in badan bay kaa walbahaarin oy kaa ooysiin oo taahi ood murgaysaa wain sarad yowman saaa dahra maalin hadday ku faraxsiisana oo kaa farax geliso sanad badan baad walbahaar ku jiraysaa wain matacad qaliilan manacad qaliila hadday wax badan ku raaxaysan in badan baad waayaysaa wamaa malaa daaran khayran ilaa maladaa cabara daar guri kama buuxsamo khayr iyo barwaaqo iyo nicmo kama buuxsanto ilaa malaadhaa cabara waxay ka buuxinaysaa cabra oohin qofka hebelahay madaxdaa waa dhintay dadkii lacagta iyo barwaaqada iyo nicmada weligood ku noolaa caruurtii aan weligoodba gaajo la ooyin maanta maxay looyahaan waa ka aabbahooda dhinto lasii jidayo oo lasii wado oohin baa ka dambaynaysa cabdullah bin mascuud wuxuu dhihi jiray likulli farxatin tarxa farax kastaba walbahaar buu leeyahay wamaa mulia baytun faraxan ilaa mulia taraxa guri farax lagama buuxiyo ilaa murug walbahaar baa laga buuxiyaa ibnu siriinna wuxuu dhihi jiray maa kaana daxikun qatun ilaa kaana bacdi bukaa weligeed qosal ma jiro ilaa ohin ka dambaysa ah, qosal ma jiro ohin ka dambayn ah, haddaad maanta adduun ku barwaaqadiisa isku kaa toosto maxaa ka dambaynaya waa ka jirata xanuun la garan ba meeluu ka yimid iyo wuxuu yahay xoolihii oo dhan ba haddii lagu bixiyo aan laga daawoobayn oo laga caafimaadaynin inbaa iska soo degaya iska imaanaya ah, nicmadiiyo barwaaqadiio taallu qofka cuni karin oo cuntadiibaabaa laga xidhayaaba marka maaragtay bukaa iyo ohin baa ka dambaysa marka musanifka waa duceeyey oo ducuu ilaahi subxaana wa tacala wax kale oo nana yaallo oo nana siman ma jirtee alla bari waa inbaa baa nana siman wuxuu leeyahay faashalu faas'alu rabbii faas'alu waxaan weydiisanayaa rabbii rabbigay an yaxuula inuu leexiyo bixawlihi awooddiisa uu wax ku leexiyo iyo wa quwatii quwaddiisa uu wax ku soo jiido baynii anigaya inuuna kala leexiyo wa bayna ikhtiyaaliha adduunyadan halaageeda ikhtiyaalka waxaa la dhaha qofkoo si hoose loo dilo yaa ikhtiyaal la dhahaa adduunyada marka waa ikhtiyaal si hoosey kuu dilaysaa saad u leedahay waa weli waa weli unbaa meel dhexdaa lagu fadhiisan hebel waa mayd hebel waa jiraday hebel waa yaallaa unbaa ku dambaynaysaa marka wuxuu leeyahay adduunya inay i ikhtiyaasho xabaasho i disho i halaagto ilaahay baan ka magangelaya ilahay baan nooga cararay fa as'alu rabbii rabbigay waxaan weydiisanaya an yaxuula inuu leexiyo bixawlihi xeeladiis iyo quwadiis wa quwatihi quwadiisa bayni aniga iyo bayna ikhtiyaar inay halaagto halaageeda de waxaa ka mid a in aad ayadii aad wakhti ku dhumiso ood aakhiradii kaga halmaanto oo meel xaaraana aad ka soo kasabto oo meel aan wanaagsaneyn aad ku bixiso oo waajibaadka kaga mashquusho oo xuquuqdii lagugu lahaa aad kaga tagto intaba ikhtiyaalkeedii halaagii adduunyada weeyaan oo wax ilahay laga maangala subxaana wa tacaala ducadaasi ah, uu musanifka ilaahay uu ka bariyey adduunyada fitnadeeda inuu ka badbaadiyana nabigeena sala allah aleyh wasalam hadyigiisiibuu ahaa alimaam albukhaari fii saxiixihi wuxuu baaraystay baabun fi tacawudi min fitnati dunya adduunyada fitnadeeda oo ilahay laga magangalo u baaraystayba markaas wuxuu soo arooriyey xadiidkan sacad bin abi waqaas radia allahu canhu uu warinaya u leeyay nabiga wuxuu ahaa kiina bara kelimaadkan sida farta iyo qoraalka iyo inana baro uu maaragtay eh, dadka uu dhihi jiray barta oo nabiga far isagaba ma aqoon mucjizadiisiina kamid aheed fadli bay u tahay laakiin wuxuu dhihi jiray farta barta buu dhihi jiray bale nimankii beder beder lasoo qafaashay gaaladaha ninkii xooluhu isku furta waayey waxaa la yidhi dadka noo maxwil umiya maxwil umiya samee baa la yidhi waxaad samaysaa dadkaas farta bar fardamo samee ba noo ah, farbar saxaabadiiba farbareen marka farta iyo kitaabadu waa shay muhima ah weeyaan tacliimta iyo waxbarashada iyo aqoonta furaheedii wey marka sida waxbarashada uu nabiga noogu dhiirigelin jiray ayuu kelimaadkan noo beri jiray nabiga sal allah alay wasalam maxaa yihi kelimaadkan allahuma inii acuudu bika min albukli bakhaylnima ilahu kaa maangeli waacuudu bika min aljubni fulaynimaan kaa maangeli waacuudu bika waxaan kaa maangelaya allow an uradda in lai celiyo ilaa ardali lcumur cumriga dulliga ah daliilka ah ee qofka uu caqligiisa tegaayo caascaaska ah ee qofka uu cantatabka noqday kaasa ilahay laga maangalo wey laga maangalo wey cumrigaasi waxaa weye adigana dhibaato iyo dhib baad ku nooshahay dadkii aad la nooleedna dhibaataya culeys baad ku tahay marka wax dheef adduun iyo macaan adduuna qofka udhadhabaysa ma laha dhibaatuu dadku yahay neef xoolo oo la gawracayana ma tihid oo qofku ma aha lama gawrici karo intuu nafta ka baxaysa waan iska jiiqaya marka xilligaasuu nabiga ilahay ka magangala wuuu ilahu ay gaarsiin ilahu ay gaarsiin inaan halkaas gaaro oon duqoobo oon cantatabo oon caalla cala naas aan noqdo dadka dulsaar iyo culaab ku noqdo ilahu ay gaarsiinin buu dhihi nabi sal slam wa bika waxaan kaa magangalaya min fitnati dunya cadaab alaakhira adduunyada fitanteeda iyo cadaab alaakhira ya ilahu kaa magangalaya shaahidka waxaa weeyaan wacuudu bika min fitnat dunya addunyada fitnada ilahay baan gala subxana watacaala afarta shay oo nabiga amri jiray saxaabadiisa inay ilaahay ka magangalaan markay ataxiyaadsanayaan ataxiyaadka aakhirkiisa allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabri waacuudu bika min cadaabi الnaar waacuudu bika min fitnati almaxyaa walmamaat wa fitnati masiix dijaal yaa kamid ahayd taasaa kami fitnat almaxyaa walmamaat nolosha intaad nooshahay in addunyada lagu fidnoobin ducadiisa waxaa kamid ahayd nabiga calayh salaam ducada ha la xifdiyo soo socota maxaa yeeley ihtimaamka nabigu uu siin jiray fiihi qallama maxaa yareed kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam xadiidku waa xadiid saxiixa alimaam tirmidi yaa soo saaray waana xadiid xasan oo fii kelima ayib albani ku taxsiiniyey waxaa yareed nabigu inuu meel uu fadhiyey ka kaco ilaa uu ka ducaysto saxaabadiisana oga duceeyo allahuma aqsim lana min khashyatika maa taxuulu bihi maa taxuulu baynana alfaad baa kala duwan karta maa taxuulu baynana wa bayna macaasiika wa min طaacatika ma tuballiquna bihi jannataka wa min alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'ib addunya wamaticna biasmaacina waabsaarina waquwaatina ma axyaytana wajcalhu lwaaria mina wajcal taarana cala man dalamana wansurnaa cala man caadaana walaa tajcal musiibatana fii diinina walaa tajcal dunya abara hamina ilah addunyada ka dhigin hamiga anaga iyo murugtaana waa ugu badan ka murgeyno walaa mablaa cilmina aqoonta anada meesha u dambaysana addunya ha ka dhigin maxaad taqaanaa adduunyaa ku takhasusay aa mutakasis dhaqaalyahana oo adduunka kusoo si loo maaraya ku takhasusay haye safiina ma akhrisatay maya weysada ma taqaanaa si loo weysays dahaarada ma garan isaalatu najaasa wax ma ka garan usuuluddiin bal kuwaa iska dhaafee ma garanaysaa man rabuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka ma garan waba kama garanay wuxuu leeya aggan adduunkii baan maareen mukhadid baan ahay balankan dejiya labaatan sanoo soo socotaan sii dhisi karaa oo kasii shaqayn karaa ayuu leeya yaclamuuna aahiran min alxayaati dunya adduunyada muuqaalkeeda kore unbay garanayaan aakhira waaba ka halmaamsan yihin waba halmaamsan yihiinba taas marka waxaa weeyaan mablaqa cilm waa wax ilahi laga magangalo inuu qofka intuu waxbarashadiisa adduun uu ka noqdo maado una noqoto iskuul baan galay jaamacad baan ka baxay maaster baan qaatay mutakhasis waxaan ahay baabka ku takhasusay wax kaloon aakharana una ka garanayn waxbaba ka garanayn waa caamil ummi ah markay salaad timaado markay soo timaado xaj hadday noqoto in indho loo noqdo oo la hagan mooya waxma samaysan karo waa qofka dhammaa rofesorkaah ama aqoontaas sheeganaya wey marka middaa waa miduu ilahay ka magangalaya nabiga sala alla alay wasalam nabiga ilahay ka magangalay wuxuu leeyahay walaa mablaqa cilmina cilmiga anaga mablaqiis meesha u dambeey u gaarana adduunha ka dhigay alaa tusallit calayna man yarxamna ducada nabiga kamid ahayd marka ducadan bal u fiirso nabiga meel majliso u fadhiistay sida hadda majliskeennan oo kale kama kicin isagoon ku ducaysanin oo asxaabtiisa ugu ducaynin marka haddii meel isku imaado waa la ducaysan karaa qofna waa ducayn karaa inta kale aamin waa dhihi karta xadiidkana waa laga fahmaya xataa yadcua bi haulaai dacawaat liasxaabihi asxaabtiisa u ducayn jiray ama liajli asxaabihi aada ducadiina xadiidka waa xadiid xasan tirmidi baana soo saaray kan kalena allahuma aslix lii diini aladii huwa cismatu amri iyaduna nabiga wuxuu ku ducaysan jiray ilaahu diinteeda ii hagaaji maxaa yeele diinta almacsuum man casamahu allah qofka ilahay badbaadiyo ilaaliya ilaasha lakin maaa lagu ilaashamaa diinta lagu ilaashamaa cismatu amrina amarkaadao dhan waxaad ku badbaadi diinta diintaad ku badbaadi wa aslix bihi dunyaaya haday diintaada hagaagto adigana waa hagaagtay wey macnaha caqiidadii baa ku hagaagtay akhlaaqdii baa ku hagaagtay cibaadadii baa ku hagaagtay mucaamaladii baa ku hagaagtay waad hagaagtay marka ilahuna hagaaji buri jir wa aslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi adduunyadana ilaah inoo hagaaji waan ku dhex nool lahay noloshaanadii yaa ku jirta intaad nooshahay nolol wanaagsan oo degan oo aad ku kaaftoonto waad u baahan tahay ilah nu hagaaji waaslix lii aakhirati aakhiradeeda ilah u hagaaji allatii fiiha macaadi noqoshka noqodkii loo noqonayo waa aakhiro halkaasaa lama huraana ilahu nu hagaaji aakhiradaanadi wajcal ilxayaata ziyaaratan lii fii kulli khayr noloshana ilaahay noo kordhi intuu khayr noo dambeeyo intii wax khayr unaan kasbanayno nolosha ilaahay noo ziyaadi wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar geeridana raaxa nooga dhig aan sharta kaga raaxowno oo wixii sharada ku dhici laheed ilaahuna dabamari oo aan kaba dhimanaba marka ducadu waa khayrka oo dhan furihiisa weeyaan oo adduunyada iyo dhibkeeda oo dhanba ilaahay in laga magangalo oo alla la baryaa loo baahaya fayaa aaliba dunya daniyaati jaahidan alatlub siwaaha inahaa la ufa laha fayaa aaliba dunya qofkan adduunyada dalbaayo addaniyaati ee xaqiirka ahe adania adduunyadu min addanaa'a ama min addunya ooy qurba wax dhow oo dirba faani oo dhammaan wey si ahaanteedana waxa qiran oo ilah agtiisa aan qiimaba ka joogin weeyaan markuu nabiga ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi saxaabadiisa maalin wixii suuqa intii laga soo bax socdo ayaa wuxuu arkay orgi bakti ah oo haddana orgigu waa dhukan yahay markaasuu nabigu saintu u laacay wuxuu yidhi yaa dirham inuu ku gato jecel buu yidhi markaase waxay dhaheen nabi allow maba rabno maxaa yeelay waaba meydi haddana wuxuu yidhi yaa in laska siiyo oo frii lagu siiyo jeclaan lahaa nabiga alla isagoo noolba ceeb ahaan lahaa bay dheh oo aaba dhukan yahay isaga oo baktiyey maxamuud alay markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi adduunyada ilahay tan waa kala xaqiranta hawankan ama orgigan baktiga ee haddana dhukane ceebta leh addunyada ilah agtiisa waa kala sii xuntaa waa kala sii liidataa marka adduunyadu daniin wey fa aalib addunya adduunyada mid dalbaayow addaniyaati ee xaqiranaya ee aan macnaba sii lahayd markii aakhira loo fiiriyo jaahidan xaalu yahay mid ku dadaalayo juhdi badan ku bixinayo habeeniyo maalinba ku fikirayo usoo jeedo alaa hoy xarfu tambiih baraarugo utlub waxaad dalabtaa haddaad naftaada u turayso siwaahaa adduunka waxaan hayn dalab waxaan adduunka hayn la dalbo maxay tahay daarta kale maxay tahay waa daar utlub dalab siwaahaa waxaan adduunka hayn dalab oo aakhira inahaa adduunyadu laa wafaa laha waxba kuuma tarayso waxbana ku oofin mayso mana baaqi noqonayso laa tabqiina waa lagu fasir laa wafaa laha ilaa tabqa ma baaqi noqonayso wax aad ka heli oy ku oofini ma jirta waadaad ka tegi doontaay fakam qad ra'aynaa fakam badanaa qad ra'aynaa intaan aragnay min xariisin mid adduunka ku dadaalo wa mushfiqin adduunka u cabsadaa mushfiqin u cabsadaa calayha adduunyada u cabsanaya adduunyadiisiibuu cabsano xoolihiisiibuu cabsano waxaasuu ka murgi falam yadfar badana oo oon falam yadfar aan ku guulaysanin bihaa adduunyadii an yanaalaha inuu gaaro badana qof intuu ku dadaalay oo aad iyo aad oga murgay oo u cabsaday xoolihiisii haddana aan gaarin badana ah, waxba aan dheef ku gaarin isagooba dheefsaninba ka dhintay kuwaa guri dhisaaya gurigii markuu saa u boga nafta laga qaadaya kuwaa tijaaro iyo xoolo galaaya xoolihii markuu ribix iyo faa'ido ka helaba waa dhimanaya kuwaas uu carruur u korinaayo markay carruurtiisa intay soo baxaan ay dhaqaale iyo xoolo soo bilaabaan ayuu asagiiba dabamaraayo oo dhimanaya markuu yidhahdo haddaad ku nasan doontaa oo carruurta ay xoogow xoolaha soo bilaabaan oo gurbis bilaabaan asagiibaaba dhimanaya awa marka adduunyada fa badanaa qad ra'aynaa min xariisin mid ku dadaalaya badanayo wa mushfiqin u cabsanaya calayha adduunyada ama khoof iyo cabsi ay ku hayso falam yarfar biha aan ku guulaysanin an yanalaha inuu gaaro wuxuu raadinayey oo adduunyada sideeduba qofka markaa laga hadlayo laba shay ayuu dalbaa labadaa shay mid waa la caayay midna waa la ammaanay midka koobaad waxaa weeyaan waa adduunyadii oo wakaa la leeyahay addaniia addanii'a udlib siwaaha lagu leeyahay ta labaadna waa aakhiradii oo iyadaas u shaqaysaa lagu leeyahay labadaas marka manhuumaani buu ku fasiray nabig cabdullahi bin mascuud laba shay oo aad loogu maman yahay oo waxaa jirta laa yashbicaan labada qof oo aad u maman oo aad iyo aad wax ugu maman oo aan dhergeenin baa jira saaxib alcilmi wa saaxib dunya buu ku fasiray qofka cilmiga u saaxiibka ma dhergo kitaabkaad aragtaba alla kan yaa akhrista alla kan yaa fiiriya alla yaa mudaalacaysta kitaab walbaba fanniba fanni kitaabba kitaab ayuu ka macaan yahay marka ma dhargaayo qofka cilmiga ah, usaaxiibka ah wa saaxib addunya isaguna ma dhargo adduunyada markii la siiyaba adigana wax kala sii hel buu yuu kusii kusii fakirayaa laakiin isku mid ma aho qofka adduunyada iyo xoolaha gacanta loo geliyo waxaa ka dambeeya duqyaan iyo kibir iyo qooq iyo inuu ilaahay ku aqoonsan waayo iyo inuu aakhiradii ku halmaamo ayaa ka ratimiyo kalaa ina alinsaana la layadqaa insaanku waa qooqaya an ra'ahu inuu isku arkay istaqna inuu deeqtoomay qofkii shalay taska dhexdhexaadka ahaa ee dadka ku dhex jiray ee dadka salaami jiray ee lala sheekaysan jiray in la arka ay sahlaneyd bal xoolo helaya markaasaad inaad heshaba ay kugu adkaanaysaa meeshiibu waa ka guuri oo meelaada tegayba karin buu degayaa meelaadba tegi karin ayuu degi meela maaragtay aad aadan ugu tegi karin iyo asagooda oodan heli karin iyo asagoo oo telefoon kaa xidhanaya waxyaala noocaas oo dhan waxaasoo dhan maxaa keenaya an ra'ahu istaqna adduunyada halkaasay gaarsiinaysa qofka qofkii laakiin cilmi ilaahay siiyey adduunkiisii haba haysta duu rabo laakiin adduunka wuxuu yahayna waa garanaya aakhiradiisi buu shaqaysanaya xalaal iyo xaaraanna waa kala garanayaayo shayga xaqa iyo shayga baatilka uu kala fahmi qofkaa waa midkaa ilaahay uu jecel yahay ee u ammaanay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa marka labadii qof ee jeceelkooda uuna dhammaanin midna wuxuu noqday kaas ilaahay uu yidhi khashyada iyo cabsida isagoon baa haya ee culammada ah midka kalena waxaa la yidhi kallaa in alinsaan layadqa rahu staqna ammaantaas iyo caydaasaa la kala saaray inahaa laa wafaa laha laakiin yara kuu kadin wey adduunyada waa kade eh, yara kuu kadin saas weeyaan mm. laqad jaaa fii aayi اlxadiidi wayunisin wafi lkahfi idaaxun bidarbi mihaaliha halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka suurado adduunyada lagu suureeyey oo miaallo adduunka laga bixiyey marra adduunka iyo siday dirbe u zuulaysaa laga hadlay marra adduunka qalabteedkiisa iyo birbiriqiisa sida loogu kadsoomi sida loogu kadsoomi ee qofku intuu u maleeyo inuu war walbaba gacantiisa ay ku jirayso deena uu haadan oga dhici ayay aayaduhu ka hadlayaan marra marra waa quruur marra waxaa laga hadlayaa sariicat linfisaal walinqiaac inay dirbe ay zuulayso <clears throat> marka waa darbu lamaal <clears throat> tusaale ayuu bixinayaa qur-aanka kariimka ilaah wuxuu yidhi aayadahan soo socdaan waad arki doonaa musanifka shaarixa noo sharxi doona wuxuu leey laqad jaaa waxaa yimid fii aaya alxadiidi aayadda fii suurati alxadiid ku jirta wa yuunusin wa suurati yuunusin aayadda ku jirta wa lkahfi wa fii suurati lkahfi aayadda ku jirta waxaa ku yimid iidaaxun caddayn bidarbi miaaliha adduunyadu maalkeeda tusaalaheedii iyo caddaynteedii baa ku sugan saddexdaa suuradood adduun ma rabtaa tusaalihiisa saddexdaa suurad bal akri aayadaha ku jira laqad jaa fii aaya xadiidi aayat lxadiid suurat lxadiid waxaa ku soo aroray aayadda iyo wa yuunisin yuunus aayad ku sugan wa fi lkahfi aayad suurat lkahfi ku jira ibaaxun caddayn la caddaynaya bidarbi miaaliha yani darbiga iyo miaalku waa isku yani jacaluu miaal laa tadribu lilahi amaal marka laa tajcalu lilahi amhaal bidarbi miaaliha ay bijacli miaaliha adduunyada miaalkeedii iyo tusaalaheedii oo la sameeyey suura xaya si cadna loo qeexay oo loo sureeyey yaa saddexdaas suuradood ayaa ku sugan aayada kuaayada ku jirta suuradahaas ayaad arki doontaa wa fii aali cimraana suuraddaas aalu cimraan la yidhahda dhexdeeda iyo wa suurati faairin wa fii suurati suuraddaa suuratu faatir eh, gudaheeda wa fii khaafirin iyo suuratu ghaafir waxaa ku sugan iyo saddexdaa suuradood gudahooda yaa qad jaa waxaad yimid tibyaanu xaaliha adduunyada xaalkeeda caddayn la caddaynaayo inay tahay mataaculguruur shay kada ah oo intaad wax moodadeena wixii waxaan ahaynba isku bedelaya barwaaqo iyo nicmaad u malaysay waana cawsgeeriyad wey lagu halaagsamayoo khatar ku gelinaysa cudurra ku gelinaysa kadibna meel haadaana kaa tuuri ilaahay kaa fogeyn inay tahay ay saddexdaas suuradoodna ayaguna caddeeyeen wa fii suurati alaxqaaf suuraddaa la suuratu alaxqaafna waxaa gudaheeda ku sugan acdamu waacidin waacid ku wacdiya wixii ugu weynaabaa ku sugan iyaduna ayad ku wacdinaysa oo adduunyadan aada moodayso barwaaqadeeda nicmadeeda inaad baaqi ku noqon nicmaysanayso aakhira markii la gaaro in wax yar un aada nooleed Ah, wax yar inaad nooleen saacadoo kale ayaad hadhow ku dhawaaqi afkaadaad ku dhawaaqi hal saacad baan ku noolaa miya ayaad leedahay wa kam min xadiiin intaa waa qur'aanka kariimkaha ah. amaa axaadiistii ka hadashay tusaalaha adduunyada marka laga hadlaayo wuxuu ku yidhi wakam badana min xadiiin xadii badana xadiidka muujibin waajibinaya lictizaaliha adduunyada in laga fogaado axaadiista waajibin inaan adduunka ka fogaano farabadana badana aad u fara badan yihiin musanifka shaarixa noo caddayn doona intaba oo si fiican noogu faahfaahin doona abyaadaas uu ka hadlay wuxuu leeyahay laqad jaaa fi aaya xadiid suurat اlxadiid waxa uu ishaarayaa qowluhu tacaala iclamuu anama alxayaaةu اdunya lacibu walahwu waziina addunyadan nolosheedu waa lacib ciyaar walahwun mashquul lacibku yushku abdaan u yudcibu haddaad ciyaarto badankaadi iyo jirhkaadibaa tacab iyo dhibaato iyo xanuun baad dareemaysaa dhow lahwigana marka qofka waxaa weeyaan mashquulka qalbiga ayaa lahwi la yidhaahdaa mashquulka qalbiga ah maskaxdiisi iyo maankiisi iyo qalbigiisaa mashquulaya marka adduunyada waa sidaas oo kaleo marka aad gacanta ku dhigto dee waxaa weeyaan waad ku tacaboonaysaa dhibaata kaa soo gaaraysa iyo mashquul maskaxdaadana weydaanaysaa waziinatu weeyaan qurux bidhaanteeda waa wax macaan oo quruxsan bidhaan ahaan watafaakurun waa faan baynakum waa isku faanaysaan oo anaa kaa guri dheer iyo anaa kaa gaari fiican iyo anaa kaa xoola badan iyo yaa bilaaban heel muxuu haystaa kontig maxaa ugu jira miskiin weeyaan ma gaari meeshaan gaaray yaa bilaaban wa takaaurun fi lamwaali walawlaad inaad badsataan xoolaha iyo caruurta iyo intaasoo awlaad baan dhalay iyo intaasoo xoolaan yeeshay iyo kamaali kayb marka suuradii waatanoo adduunyadaasi aad saa ugu mashquulsan tihiin quruxdeeda iyo dhalaalkeeda iyo badsashadeeda waa sidii eh, ayb oo kale roob oo dhulkii abaartahaa ee indhaha la siin karin markuu ku duco o barwaaqiya nicmo iyo cagaar iyo ubaxbaa kasoo wada baxaaya isha u roontahay aad iyo aad loo loo jecel yahay fiirinteeda ilaa ay dadkii beeraleedahay aad iyo aad oola tacajubaan oy kala badbataan oy cujbo iyo layaab ay ku dhacdo waxa ka soo baxay kadib maxaa dhacan dhalanaya awskii ama doogii ama beertii cagaarka heed waxay noqonaysaa way soo cagaaranaysaa ah, ti soo dhadhadho yar dhadho iya waxay noqonaysaa wax jaallo ahoo isfiraar ah kadib way burburaysaaboo fataat bay noqon burburaya noqon marka sidaas way adduunyada hadda sida lagugu tilmaamay adduunya waxaa laisku tilmaamayaa roobkaa da ee dhulka intuu soo saaray barwaaqada oo la yidhi haddaba eber noqotayba kaalamtakun bilams ama kaalamtaka bilams aakhira markaa adduunya haddii laguu siireeyey aakharo aakharo laba shay baa taalla qofkii adduunyada ayadaa wax mooday cadaab shadiid uu leeyahay kii adduunyada ayada ah aakhare ugu shaqaystayna makfire iyo ridwaan buu leeyahay ilahay baa u dambi dhaafi ridihiisana waa leeyahay waxaad ogaataan buu ilaahay leeyahay wama lxayaatu dunya ila mataacu lqurur adduunyada waa noolal lagu kadsooma haddii wax la moola daana wax kale isku bedela weeyaane iska ilaaliya taasuu leeyahay ilahi subxaana wa tacaala wa yunus wuxuu yidhi wa yunusin suuratu yunus suuratu yuunusna maxaa ku sugan waxaa ku sugan iyaduna darbu lamhaal tusaalo la suureeyey adduunyada ilahay waa ka kale inamaa mahalu lxayaati اdunya kama in anzalnaahu min aلsamaaءi faاkhtalطa bihi nabaatu اlardi mima yaakulu الnaasu walancaam xayaat dunya noloshan addunyada ku nool lahay waa biyo samada ka soo da-ay oo kaloo deenna markuu dhulka kusoo da-ay dhulkii doog iyo barwaaqe iyuu ka soo baxay cagaar iyo caleen madaxa isgashaday ikhtilaat marka waxay dadka cuni lahaayeen oo ama beer ah ama midho ah oo dhan baa soo baxay xoolaha way cuni lahayna waa soo baxay marka barwaaqadiiyo nicmadii intii la arkay ardada ee quruxdeedii iyo wanaaggeeda u isqartay dadka waxay u maleeyeen inay weligood ku waarayaan ama awood u leeyihin waxaan inay haystaan oy gacantooda ku jirayso markaasuu ilahi wuxuu leeya ataaha amrunaa laylan o nahaar habeen ama maalin baa amarkii ilaahay qadariga ahaa unbaa ku habsanaya ku dhacaya fajacalnaaha xasiidan kaan lam taqna bilams waaba ka dhulkii o dhan ba wixii taagnaa barwaaqa ahaa dhulkuba yaalaaba cawska waa ka jijiifa doogii cagaarka waa ka madoobaanay waa ka dunka noqday waa ka baaba'ay kaan lam taqna bilams shalayba waxaan barwaaqaba lasoo marin baad moodaaba abaartan barwaaqaba inaan lasoo marin baad u malaynaysaa ah, mar walbaba barwaaqaan arkaynaa abaarna waan arkaynaa barwaaqada markaan nidhahno bal fiicana abaar ba ka dambeyn abaarta waxaan isdhahaynaa sho weligeed balulka waxba kama soo bixin sidaasoo kale wey adduunyadoo markaad gacanta ku digto barwaaqadeediiyo nicmadeeda aad aragto waxaa ka dambeyn doonta inaad ka dhimato ama ayadaba ku dhaaftaba sidaas darteed waxaa loo baahan yahay fikir baa loo baahan yahay adduunyada ka fikirro inaan waxba ahayn ka ilahay leeya kadalika nufasilu alaayaat liqowm yatafakaruun kuwa fikiraya ee adduunyada inay fitno tahay oo aan lagu kadsoomin ay tahay oo aan lagu kadsoomin dadkaas ayaa maaragtay aayaadka u kala dhidhigaynaa bu ilah le subxana wataala suuratu yuunus waan ogaanay wa fi lkahfi suuratu lkahfina waa lagu sheegay iyaduna miaal iyo tusaale adduunyadan laga bixiyey waa ka ilahay le wadrib lahum maala alxayaati dunya kamayin anzalnaahu min alsamaai fakhtalada bih nabaatu lard faasbaxa hashiiman tadruuhu riyax wa allahu calaa kulli shayin muqtadira iyaduna waa sidii oo kaleo oo adduunyada waa sida biyo samada ka soo daay oo barwaaqaya nicmo intuu soo saaray ardadii wax kasta ka soo baxay dhulkii kadibna ay noqotay burbur ay dabeeshu qaadayso ilahina wax walba awood buu leeyahay ogow marka sidaasoo kale weeyaan indhaha waxaan ku aragnay ee adduunyada roobkan iyo barwaaqadan iyo waxa ka dambeeya burbur ah oo cawska iyo dooga eberka noqonaya adduunka oo dhan baa sidaasoo oo kale oo intuu eber noqdo yaa aakhare la tegi doonaa ogaantayda ha ku kadsoomin wy manaha intaasoo dhanba idaaxun bidarbi miaaliha suuradaha saddexda waa caddaynba ku sugan bidarbi mihaaliha miaash adduunka miaalkeeda iyo tusaalaheeda ayaa laguu caddeeyey oo laguu sheegay amhilada iyo tusaaladana waxaa la rabaa inaad caqli iyo dhug u lahaato aqoonteydana aad lahaato wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun selafka waxaa la yidhi qaar ka mida markay alamhaal fi lquraan alkariim aayadaha qur-aanka ee amhilada iyo tusaalaha ilahay uu ku bixinayo markay intay soo marto dulucdeeda iyo nuxurkeeda iyo wixii xikmo oo ilaahay oola jeeday asraarta ay fahmi waayaan ay yar fahmi waayaan way ooyi jireen oo waxay dhihi jireen dadkii ilaahay uu sheegay ee caalimiinta kuma jiro wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha amhaasha iyo tusaalahaasna ma garto ila alcaalimo kuwa cilmiga ah baa garta marka aayaddaasi waxaa weyaan xikmada laga leeyahay in tusaale lagu siiyo waxaa weeyaan inaan wax fahno wey tusaalaha shaygii macnawigaha yaa waxaa lagugu suuranaya wax maxsuus arki karto oo aad indhaha saari kartaa lagugu suuraynayaa si macnihii ugu soo dhawaado iyo fahamkii saas weeyaan wa fii aali cimraana wa suurati faatirin wa fii kaafirin qad jaa tibyaanu xaaliha saddex suuradood oo kaluu sheegay aali cimraan iyo suuratu faatir iyo kaafir saddexdaba waxay ka hadlayaan adduunyadu inay tahay kado wixii aad moodana aynan ahayn barwaaqaad umalaysa barwaaqa maaha nicmaad umalaysa nicmo maaha inaad hayn baad umalaysa ma haynaysa mataac uruur wey waxaad wax u malaysa oo wii aan saxnayn haddaad maalan intaad suuqa tagta alaab gadato deena qof uu kaaga dhufto badeecadii oo beecan suuqaba jooga uu kugu dhufto arar baa layihahda arar ayaa la marka adduunyadao dhan ba waxaa wey waa arar waxaad wax u malaysay inaad koolkoolinoo nicmay barwaaqay tahay mana ahee geedka fooda lagugu hayaayo malkumood baa kaabiga kuu soo saaran ayadana aafo ku dhici doontaa oo lagaaba qaadi doonaa ee waxbaa adduunkan ha u malayna inaad macaada ay ahaan doonto aala cimraan aayadda ku jirta waa aayadee wama alxayaatu dunyaa ilaa mataac alguruur adduunyada nolosheeda waa un xoogo mataac iyo alaab guruur iyo kada ahoo qofka maaragtay uu ku kadsoomayo daacadii buu kaga kadsoomi ilahay inuu qaabilo cibaadadiisiiyo khayrkii iyo wanaaggii buu kaga mashquuli oo kaga kadsoomi aayadda aayat alfaadira iyadana uu ka hadlay musanifka waxa wey ya ayuha annaasu dalow ina wacd allahi xaqun falaa taguranakum alxayaatu dunya ah, ilaahay wacdigiisa waa wuxuu yaboohay waa shay xaq ahoo dhab a ah wey in awliyadiisa iyo saalixiinta uu nicmo iyo barwaaqo siin doono jannada ka raadli noqon doono asagana uu istusi doono in dadkaasi fusaaqda iyo cadowa alle ee xisbiga shaydaanka ah ayaguna ay cadaab iyo naar geli doonaan waa wax xaq oo dhab a ah jiree falaa tauranakum alxayaatu dunya adduunyada yaynuu kadinin walaa yaguranakum bilahi lgaruur inta kadisa inta kadisa ama shahw ah ama naf ah ama bashar iyo bini aadamah ama shayaaiinulinsi iyo shayaaiinuljinni ah ama ibliiska iyo shaydaanka iyo acwaantiisaa intaasoo dhan baa kugu soo maqane yana kuu kadin yana kuu kadin iska jir iska ilaali ayb wa aayatu haafir aayaddaas suurat lhaafir ku jirtaa ayaduna waa naseexo uu jeediyey muminu aali fircoon ninkii qiimaha badnaa ee fircoon iyo qoonkiisii markay nabi muuse haaruun ka hor imaadeen iimaanka qarsanayadeen deen isqarin waayey ee soo butaacay ee soo booday iimaankii la soo baxay yaa qawmi hadalladiisa qiima badnaa waxaa kamid inuu yidhi asoo ilahay noo sheekey yaa qawmi inamaa haadihi alxayaatu dunyaa mataac adduunyada nolosheeda waa umataac war waxaan qusuurta iyo guryahan iyo beerahan iyo webigan hoostaada qulqulaya fircoon haku ku waxa weeyaan waa quruur iyo kada wey adoo ka tegay baa lagu tusi doonaa ka dhintay si xun u dhintay waina alaakhirata hiya daar lqaraar aakhiro weeye daarta lagu sugnaan doono in laga dhimanaynin in khayran fa khayr wain sharan fa shar ama cadaab makhaalid oo lagu waarayo ama janno lagu waarayo labadaa un baa ka jirta labadaa gurin baa lagu kala xarooni marka waina daar alaakhirata hiya alxayawaan meesha lagu noolaan ee nolosha daa'imka ay joogto waa aakhiro weeyaane ha loo shaqaysto wa fii suurati axqaafi acdamu waacidi wuxuu ku gebagabeeyey suuraddaa suurat axqaaf la yihahdo waxaa ku sugan wacdi midka oogu maaratay oogu sarreeya acdamu waacidin ah. waxaa isku wacdiyey qur-aanka ugu qiimo badan horta wadakir bilqur'aani man yakhaaf waciid qofkaad rabto inaad wacdiso inaad hadal u sheeg sheegto waxaa ka dhow oo ka toosan oo ka saameyn badan qur-aanka kariimka qofkii qur-aanka uu ku wacdoomi oo qur-aankan uu dhalaalin oo qur-aankan uu saamayn waayo oo qur-aanka khushuuci waayo ka asaga waxaa khayrlaawo shaqi ah wey khayrlaawo shaqi ah oo bacaw ah oo dhur darsado inkaa ku dhacday wey qofka qur-aanka uu qancin waayo marka acdamu waacid wax wax wacdiya ama aayad qof wacdisa aayadda oo ugu maarata weyn suuratulaxqaaf baa lagu sheegay kaanahum yowma yarawnaha kaanahum yowma yarawna maa yuucaduun lam yalbatuu ilaa saacatan min nahaar maalinta ay indhaha saaraan wixii loo yaboohay waata jannadii naartina waatan indhaha ay saaraan oo arkaan maalinta ayada ah waxaad moodaa lam yalbathu haddii la weydiiyo meeqaad adduunka joogteen lam yalbauu ilaa saacatan min nahaar saacad maalintii kamida unbaan adduunka joognay ayay leeyihin waa ninkii weynaa ee lixdanka sano toddobaatanka sano afartanka sano soddonka sano soo noolaa ya wuxuu ku leeyahay markii adduunyada intuu ka aakhara tago waxaa indhaha u saaro hawligii qiyaamihii iyo maxsharkii iyo meesha la taagnaada lagu rafaado yaa wuxuu isleeyahay saacadumaan adduunka joogayba balaal fahal yuhlaku ila alqowmi faasiquun marka iyadana acdam waacid weeyaan waa wacdi la wacdoobo midka ugu weyn weeyaan ah. Ah. id yaqulu amhalhum ariiqatan in labidtum ah. ilaa yawma hal maalina ka ugu caqli badan ee ugu toosanee laleeyahy miyirku qabaa wuxuu leeyahy maalin baan adduunka joognay Ah, kuwa kale waaba ka yareena bacda yoom saaca ayay leeyihiin marka cashiyatan oo duxaaha barqin ama galab marka waxaasoo dhan waxay tusaysaa adduunka sidiisaba si kastaba aad ugu noolaa jideen aakhire markii loo fiiriyo inay waxba aynan ahayn aakhire markii loo fiiriyo waxay tahay male wax laiskaga daariyana male wax aakhare lagu iloobana ma aha marka aakhare gacanta midita aan ku qabanno aan eh, muxuu ahaa ka warhayno ilaahay riddihiisa iyo kacabsigiisa iyo daacadiisa aan ku mashquulno taasaa loo baahaya wuxuu leeyahay sheekha cabdirasaaq oo soo sharxaay manduumadan waxaa la yaab kale waxaa la yaab kale waxaa weeyaan ilaahay adduunyadan arkaysa ilaahay inagu noo abuuray inagu noo sakhiray oo noo jiciyey oo noo gudday adduunyadii marka inaga ilaahay noo sakhiray ee inay inaga noo khidmayso la rabay inaga noo khidmayso oo inaga markaa aan dhanka wanaaggaa ay aan u isticmaalo la rabay yaan ayadii u khidmaynaynaa buu leh ayadi baan u khidmanaynaa annaga waxaa nalaga rabay in adduunyadan ay noo khidmayso oo ayada leexleexino janno ku gal sadaqo ka baxso zake ka baxso xaj ka samee muxua qaraabo ka xiriiri waalidka ka samafalooga samee khayrka iyo wanaagga iyo waxawa islaamka waxooga tar waxaasoo dhan baa la rabay in loo isticmaalo oo musahar bay ilaadaha lagu sakharee markaasaa ayadii ilaalinteeda la juunganaya ayadaa la ilaalinaya ayadii baa la ilaalin la shilin soo gala mooya shilin baxa markaa laga dhowraya soo aruuri soo bixi xagga ka keen xaggan ka ilaali xaggan ka ilaali waxbaha ka bixin zake kama bixi karto iska ilaali waxyaalaha la yaab kale hadda waxaa wey bishii waxaan ku jiraa muxaram oo soomaalidu ay umaga ku magacaabaan zake ku magacaabaan waxaadna ogaataan bil zake la yidhaahda ma jirto bil zake la yidhaahdo islaamka ma jirto waxaa weeyaan xoolaha qofka uu leeyahay muslimka ah markii ay gaaraan qadarkii zakada ay ku waajibayseen nisaabka la yidhaahdo afartankii arig ahaa iyo soddonkii loon ahaa iyo shantii geelaheed iyo lacagtii waxay u dhigmay labaatanka diinaar ama labada boqolee dirham u dhigmay markii la helo sanad haddana usoo wareego markaas umay sekada waajibaysaa goorta ay xoolahaada nisaab intay gaadhaan sanad usoo wareegay sanadkaa un baana xisaaban hadday ramadaan ku hagaagto sanadkii oo xawlkii kuusoo wareegaya ramadaan baad bixin hadday bil muxarama bisha hadda seke ku hagaagtaan zakaad bixin soonfur bay ku baxday shawaal bay ku hagaagtay ku bixi sidaasaa la rabaa marka bishanay zake u yaqaanaan soomaalidu haddoo kale marka su-aalo aad u fara badan baad maqlaysaa su-aalahaas intii hore sanadka xooluhu isku jireen ee la shaqaysanaya dan lagama lahayn waxyaalaha ugu yaabka badan waxaa ka mid a su-aalaha aad maqlayso dhowr qof baana xoolaaan isku lahaynoo ninkaan xoolaha isku lahayn kuwii kale way diideen sakada inay bixiyaan anig keligay maxaan samayn karaa ayay leeyihi oo sanadka ninka aan ah, zakada bixinayn muxuu xoolahaada ugu jirta see faasiq alla gooyey oo zakadiid ah oo maanucu zakaad ah oo xoolihiisa ay xaraamoobeen qof muslimoo zaka bixinaya see xoola ugu darsan karaayo shirkad u noqon karaa see shirkad u noqon karaa wax u raaca ma laha buu kuleehay marka waayahay ma ma qofka zakatiidkaabaad u danayn oo xoolahaadi ku xaaraamayn marka dhibaatada ku dhacaysa haddii su-aalo noocaas oo kale iyo kuwo ka dardaran ayaad maqlaysaa markii bisha zake la gaalo unba dadku indhaha intay caddeeyaan oo carabka ka soo dhaco ayaa intii yareed ay bixin lahaayeenba waxay doonayaan lafa wada wanaag xagga ka wareeg xagga ka wareeg see hadda siaadkaa ka warran saa isaa ka waran marka adduunyada sideedaba saacaddaas oo kale ayay lamid noqonaysaa oo waa malcuun ilaahay agtiisa wixii ku jiroo dhanna waa la lacanaday dikriga ilaahay iyo daacada iyo wixii raacsan mooyeen qof caalim ah oo wax bartay ow mutacalliman qof wax baranaya yaa laga soo reebay xadiidkaasi tirmidii soo saaray ee xasanka ah wuxuu kaloo nabigu yidhi adduunyadu waa shay macaana xagga carabka siduu u jecel yahay wax macaan cagaarka sida loo jecel yahayna wax cagaar ah oo kale weeyaan ilaahayna gacantiinuu geliyo idinku maamulkeydii gacanta inii saaray inala mustaklifaku isaga iskale adduunyada ilaahay ah, waina lana lal aakhirata walula adduunya akhiraba labadaba ilahay baa iskale laakiin idinku gacanta idin geliyay adduunyada Ah, oo la yidhi maarayntayda sarfigeeda meesha ku bixin meesha keeni ka fikir caqli baa qabtaay marka ilaahay gacantuu idiin geliyey fa wuxuu fiiriyey kayfa tacmaluun sidaad u camal fashaan buu ilaahay fiirinaya xaggeed ku bixin doontaa xaggeed ka keeni doontaa fataquu dunya war adduunya iska ilaaliya wataquu nisa haweenkana iska ilaaliya sharkooda iyo fitnadooda fa awala fitnati bani israiil kaana fi nisa adduunyada reer bani israiil waxay u horreeyeen u halaagay haweenkay ahayd haweenka waa ka tabaruj ay fiila soo baxaan oo jidhkoodi ay maaragtay qarin waayaan oo meel walba ay dalaq dhahaan oo ay ragga xaggii xagga kaga imaadaan qofkii ragga ahaa indhaha hadduuna laabin shaydaankaasaa uu gacan haadinaya waa ku fidnoobaya alimaam ibnuqayim wuxuu raximah ullah markuu zuhdiga ka haraayay ka hadlayay shaygaa zuhdiga ah laba shay laba shay waa inaad maskaxda gashato haddaad rabto zuhdi inaad dareento shayga koobaad bal adduunyada qiime iyo sidii dibe u zuurayso siday u baaba'ayso sidayna qiimo u lahayn bal arrintaa fiil dhinaca kalena aakharada siday kuusoo soo qaabilaysa iyo siday baaqi u tahay bal iyadana fiil waxaa kalood fiirisaa wuxuu ilaahay kuu qorin saadan u helaynin oo waxaad heshana wuxuu alla kuu qoray ay u tahay wixii aad weydana rabbi baadan kuu qorin inaad hesho intaa markaad maskaxdaada ku soo aruuriso adduunyada wixii kaa taga ka walbaarimaysa waxaad heshana waxba intaad koolkooliso aakhare kaga mashquulmaysa wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiy